qofka wixii alla amrayna samaynaa wixii alla ka reebayna ka fogaana qofkaasi xuduudda alluu ku taagan yahay waa saas xuduudda waxaa loola jeedaa wixii alla amray iyo wixii alla reebay qofka xuduudda alle ku taagan waa qofkii wixii alla amrayna samaynaa wixii alla ka reebayna ka tegaa oo ka fogaana maalulqaa'imi qofka ku taagan sifadiisa calaa xuduudillaahi xuduudda alle iyo walwaaqici qofka ku dhacay fiiha xuduudda alle xuduuddii alluu ku dhacay waxaa loola jeedaa wixii alla amray ayuu dayaca oo uusan samaynayn ama wixii ilaahay ka reebay uusan ka harayn kaas xuduudda awal ku dhacay wa ka mahali qowmin ka sifati qowmin dad sifadooday la mid yihiin istahamuu qurcaysteen calaa safiinatin doon u qurcaysteen waxay la mid yihiin dad doon laba dabaqa inay ku safraan go'aansadeen doontii marka waa laba dabaq labada dabaq waa kala fiican yihiin dabaqa saraa fiican dabaqa hoosaa liita sababtoo ah a dabaqa kore qofka saaran markuu biyo u baahdo webiguu ka darsanaa uma baahna inuu dabaqa hoose aado ama qolo kale aado laakiin qolada dabaqa hoose ku jirta markay biyo u baahdaan meeshooda biyo kama heli karaan waxay u baahan yihiin inay qolada kore aadaan oy kor maraan oy markaas kadib biyo darsadaan marka doonta labada dabaqa markii lili waa lagu safraa dadkuna waa u siman yihiin doonta labada dabaqa xuquuqda loo siman yahay waxaa loogu kala baxaa waa la qurcaystaa waa loo qori tuurtaa qolo walbaa meeshay nasiib u yeelatay kore marka dhammaan xuquuqda loo siman yahaa saas loogu kala baxaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ka mahali qowmin dad ayay la mid yihiin qoomkaastoo istaamuu u qurcaysteen calaa safiinatin doon fa asaaba bacdun gabalkood wuxuu helay oo nasiib uu helay aclaaha doonta meesheedii sare wa bacdun gebalkoodna wuxuu oo helay asfalaha doonta meesheedii hoose fa kaana aladiina dadkii waxay noqdeen fii asfaliha meesheeda hoose ku sugnaa idastaqow markay dalbaan min almaa'i biyo maruu waxay marayaan calaa man dadka fowqahum korkooda ku sugan markay biyo u baahdaan biyihii meeshooda kama heli karaan waa inay dabaqa sare aadaan oo dadka kore ay dul maraan oo ay kor ka soo darsadaan fa kaana aladiina dadkii waxay noqdeen fii asfariha hoosteeda ku sugnaa idastaqow markay dalbaan minalmaa'i biyo maruu kuwa mara calaa man dadka fawqom korkooda ku sugan fa qaaluu qoladii hoosaa waxay yidhaahdeen low annaa kharaqnaa annagu haddaan dilacsanno fii nasiibinaa nasiibka yaga macnaha dabaqa hoose weeye haddaan alwaax ka bixinno oo aan dilacsanno kharqan dilaacin walam nu'di oo aanaan dhibin man dadka fowqana korkeenna ku sugan haddaanaan dhibin jawaabkii lowda maxduufa lakaana khayran lana saasaa noo fiicnaa leh la annaga nasiib hoosaan u helnay daan nasiibkayaga iska dilacsanno alwaax ka bixinno oo biyaha hoos ka dharsanno oo aanaan dhibin dadkaa naga koreeya oon sii marayno soo marayno biyaha ku daadayno la kaana khayran lanaa wey jawaabkiiya maxduufa sidaasaan noo fiicnaa laheed saas markay ku tashadeen nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fa in yatrukuu kuwa kore hadday ka tagaan hum kuwa hoose kuwa sare waa maqlayaan hadday yidhaahdaan iska daaya nasiibku ha dilaaciyaan waxay ka helaan halla arke hadday doonta biyo soo galaan balqolada uga lidata halla arkee ka leexda hadday yidhaahdaan oo aysan ka celin waxa ay damceen oy u daayaan fain yatrukuu qolada kore hadday ka tagaan hum qolada hoose iyo wamaa araaduu waxa ay dooneen oo ah doonta in alwaax laga baxsho halakuu waa halaagsamayaan jamiican dhammaan xalayihiin doonta dibiya soo galaan qolada kore iyo qolada hoose kulli waa halaagsamayaan nabiga sala allahu calayh wasalam fiiri wuxuu yidhi wa in akhaduu hadday qolada kore qabtaan calaa aydiihim qolada hoose gacmahooda qolada kore hadday qolada hoose gacmaha ka qabtaan oo yidhaahdaan war naga daloolinina doonta ha jeexinina doonta annaga raalli ku ah ma'agmara biyaha kor ka darsada gacmaha hadday ka qabtaan nejow waa badbaadayaan qolada hoose waa nejow waana wada badbaadayaan jamiican dhammaan xaalayihiin dhammaan waa wada badbaadaya tusaalahaas muxuu yahay nabiga sala allahu calayh wasalam tacliim wanaaggiisay ka mid aheed inuu miisaan iyo mahmaaha u sameeyo dadka markuu wax fahamsiina waxayna tahay wuxuuhi xaafid ibnu xajar xadiiska waxaa laga qaadanaa dadka qaldan oo xuduudda alle ku dhacaya in la qabto oo xadka alle lagu oogo ayaga badbaaday ku helayaan xadka laga oogay dadka munkarka laga celiyay badbaaday ku helayaan qofka munkarka celinayaana badbaadu ku helay labadaba waa badbaadaya waa saas xadiiska macnihiisu munkarka dadka samaynaa haddii laga celiyo ayaga laga celiyey badbaaday u tahay qofka celinaya munkarka dadka ka celinayaana badbaaday u tahay macnaheedu waxay tahay dadka adduunka jooga hal doodahay wada yihiin haddii dadka macaasida samaynaa laga celiyo oo dadka feecan ay ka celiyaan oo shirkiga iyo dhiigga muslimka zinada daroogada tuugada beenta xanta bidcada fisqiga xumaantaas haddii laga celiyo dadka oo qof walbaaba qofku arkoo dembi ilaahay ka galaa uu yidhaa ilaahay ka cabso walaal iska daa qofkii daacada ilaahay ka tegaa u arko walaalow daacada ilaahay samee dadka waa wada badbaadayaan abaartay ka badbaadayaan colaaday ka badbaadayaan cudurraday ka badbaadayaan masaa'ibka adduunay ka badbaadayaan cadaabka aakhirana waa ka badbaadaya laakiin dadka macaasida samaynaya dadka ayagu aan macaasida samaynayn hadday ka aamusaan oo ay yidhaahdaan sida gaaladu tidhahdo ha ku mashquulin dadkan kale taada adiga ku mashquul dadka kale ha ku mashquulin di qaabkaas la yidhaahdo colaad hadday timaaddo colaaddu dadkii dembiga sameeyey gaar ugu dhici ma colaaddu qofkii fiicna iyo qofka kale kulli waa ku wada dhice abaar hadday timaado abaartuma waxay raadsanaya qofkii xumaa maya dadkao dhan ay ku wada dhece colaadda cudurka balaayooyinka masaa'ibta kulligood markay yimaadaan cuquubadu waa ku wada dhece saasaa qur-aankuna sheega xadiiskuna saas sheega wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ilahi wuxuu leeya waxaad iska ilaalidaan fitno markay timaado dadkii dulmiga sameeyey aan gaar ku noqon sidaas darteeda macnuhu waxay tahay muslimiinta waajib waxaa ku ah dadka qaldan markaad aragto ama qof daacadii alle ka tega qof salaadii dayaca gabar xijaabkii dayace qof oo daacaadkii dayaca haddaad aragto inaad tidhaa ilaahay ka cabso daacada samay qof macaasi samaynaa haddaad aragto inaad tidhaa ilaahay ka cabso macaasida ka joog waa badbaadadaadii adduun waa badbaadadaadii aakhiro dadkan aad ka celaydana waa badbaadadoodii adduun waa badbaadadoodii aakhiro marka waa waajib diiniya waa waajib diiniya saas darteeda adiga shay kastoo macaasiya laba waajibaa kaa saaran naftaada waa inaad ka ilaalidaa qofkii samaynaayana waa inaad ka celido inta tabartaadu tahay tabartaada dhaafi mayo haddaad adiga awood iyo maamul iyo sulba leedaad xukunto awoodaa lagaa raba haddaad qof iska caadi tahdo qofkaan xukun ku lahayn afkaad si dhimrinle ugala hadle walaalow ilaahay ka cabso dembigeed iska da intaasa lagaa mara daacaadka waajibaadkaana labaa laga kugu waajiba adugu inaad samaydo qofkii dayacayana aad tiraa walaalo ilahay ka cabso daacada ilaahay samay haddaad labadaas la timaaddo adugu waa badbaadi waa badbaadi haddii aad mid ka tagtana ciqaabaad ku mudani ciqaabaad ku mudani wuxuu hi xaafid ibnu xajar waxaa xadiiska laga qaadanaa waxaa ka mid ah oo dariskaaga dariskaaga hadday dhibaato kugu hayaan dhibaatadaas haddaad ka doodana dhibaato ka weyn laga baqaa waxaa lagaa raba inaad ku sabarto sababtoo fiiri xadiiska dadka dabaqa kore ah biyihii yaa lagu daadina waa la kormaraa ayagiyaa la kormaraa biyaha ku daadana haddaysan ku sabrinoo yidhahdaan nasiibkiina ku ekaada dhibaato ka weyna imaanaya doonta dhabaa badban laka fiiri dariskaaga marka dhibay kugu hayaan dhibaatadii haddii aad isku daydo inaad xallido dhibaato ka weyna imaanayn waxaa lagaa rabaa inaad ku sabarto dhibkaaga haddaan dhib ka weynu ka imaahan waa la xalliyo laakiin dhibaato ka weyn haddii laga cabsanaa waa lagu sabraa waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa uu yidhi xuquuqda hantida maguurtadaa sida guryaha iyo dhulka iyo marka la qaybina oo dadki iska lahaa loo qaybina sida dadka dhaxalka u helay dadka shirkada aha marka hore waa la qiimeeyaa gurigan wuxuu la qiimo eg yahay laba guri maalan ama shan guri guriga wuxuu la qiimo eg yahay toban guri marka hore waa la qiimaynaa marka la qiimeeyo qofka lagu qasbi maaho la dhihi maa adiguna kanaad leeda adiguna kanaad leeda la dhihi maxaa waxaan cada labada shay inta la qiimeeyo ayadoo laleeyaha waa isla qiim egyihiin qofku mid inuu jeceli xaqiina waa u siman yihi saas darteeda dhaxal marka la qaybiyo hantida shirkadda oo la yidhaahdo intaan iyo intaana isla qiime egoo la isgarab dhigo waa loo qurceeya waa loo qori qof walba nasinka kusoo aad u qaadan xuquuqda saas siman doonta fiiri dadka way ka dhexayday lama dhihin idinkuna hoos gala idinkuna kor waxaa la yidhi waa loo qori tuur xuquuqda marka dadka ka dhaxayda qaabkaasa loo qaybiya dhaxalka waa saas marka guryaha dhaxalka la qaybina guryaha shirkada marka la qaybina dhulalka bannaan hantidaas oo xuquuqdaa oo dadku u siman yihiin marka hore waa la qiimeeyaa qiimaha kadib qorituura ku xidha si aan qofna u dhihin aniga kaasaa ila fiicna ama kaasaa qiimo badna ee kaana laygu qasba uusan u dhihin rawa albukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam addahru ay dahru lxayawaan xoolaha dhabarkooda yurkabu waxaa lagu koraa binafaqatihi biilidda la biilaa idaa kaana markuu yahay marhuunan mid rahan loo dhigay wa darri dararta caanaheeda yushrabu waxaa lagu cabaa binafaqati biilidda la biilaa idaa kaana markuu yahay marhuunan mid rahaan loo dhigay wa calaladii qofkii waajib waxaa ku ah yarkabu koraya wa yashrabu cabaya annafaqat xoolaha biilkooda qofaa dayn qof ku leh qofkii daynta iska lahaa aa wuxuu yidhi rahan ikeen wax aan haysto oo daynka dad isii weydo aan tag gato ka goosto xaqiga ii keen markaasu wuxuu keenay gaadiid ratiyu u keena maalan ama faras gaadiid la koro oo la gaadiidsado neefkaan cuntuu rabaa maalan mararka gabalna cuntadu dhaqaalay u baahanta oo xoolaha waa la quudiyaa mararka gabal weliba hadday meeshii magaalo tahay wax la siiyo bisay ku noolyihin xooluhu qofkii lahaana inuu u la rabaa qofkan daynta leh na waa inuu noolaadaa dan ugu jirta ilaa hadduu dhinto rahantii waa ka batine meeluu xaqiisii ka hela male yaa laga rabaa xadiidkan wuxuu leeyahay qofka haysta oo rahantaas haysta asagaa biilaya neefkan asagaana gaadiidnimo u isticmaala duu baahdo gaadiidu ka dhiga waa kola asagaana nafaqayna nafaqada uu nafaqaynaayo ayuu ku kora neefkiina saas u baaqi noqona neef irmaano caaleh ama sac ama hal ama ari aa qof dayn kugu lahaa aad u dhibtoo tidhi u hayso rehan neefkii cuntuu baahan yahay yaa cunto siina qofkaas haya aa cunto siina caanahan saa ka maala caanahan saa ka maala xadiiska waa nuucaas waana siduu ku fasiray imaamu axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu raahaweyni xaafid ibnu xajarna wuxuu yihi xadiisku sidaasuu xujo u yihi laakiin imaamu shaafici iyo a'imo kale waxay leeyihiin maya qofkii iska lahaa oo milkiga u lahaa biilkiisa qofkaasaa laga rabaa asagaana gaadiidsan kara asagaana caanaha ka maala laakiin qofkan raanta u haystaa biilna loogama rabo mana kori karo caanana kama marin laakiin in mas'aladu tahay sida hore oo imaam axmed iyo isxaaq ibnu raahweyhi ay mareen waxaa ku tusaa riwaayadda imaam axmed a sariix ah. imaam axmed wuxuu wariyey nabigu inuu yidhi salى اllahu calayh wasalam idaa kaanat idaabbatu marhuunatan neefkii daabadda ahaa haddii rahan loo haysto fa calalmurtahini qofka rahanta haysta iliya qofka rahanta haysta waajib waxaa ku ah calfuha inuu quudiyo isagaa quudina walabanu darri caanaha darartaa yushrabu waa la cabaa wa cala ladii yashrabuhu nafaqatu wayarkabu qofkaas cabaya ayaana koraya isagaa gaadiidkan koraya gaadiid ka dhiganaa asagaana caanaha cabaya marka qofka calafka siinaya inuu yahay qofka rahanta haysta xadiiskaasi caddayna murtahin aa la ydhahda qofka rahanta haysta midka bixiyeyna raahin aa la ydhahda marka hadduu yahay neef nacfile asagaa quudinaa asagaana waxa weeyaan ku nacfina adahru ay dahru اlxayawaan xoolihii dhabarkoodii yurkadu waa la koraa binafaqati biilidda la biilayaa lagu koraa idaa kaana marhuunan marka uu yahay mid rahan loo dhigay walabanu dari caanaha dararta yushrabu waa la cabaa binafaqati neefka nafaqaynta la nafaqaynaa sababteeda loo cabaa idaa kaana markuu neefku yahay marhuunan mid rahan loo haysto wa calaladii qofkii waajib waxaa ku haya kabu koraa wa yashrabu cabaa annafaqatu biilkaa ku waajiba marka xadiiskaanu ma sheegin qofkan milku ku waajib yahay ma raahinkii rahanta keenaya oo milkiga lahaa mase waa kii rahanta haystay laakiin riwaayadda imaam axmeda caddayday ah, inuu yahay qofka koraya oo maalaya milkuna waajib ku yahay qofka rahanta haysta maxaa qofkii keenay hadii la adigu kor caanaha kamaad maal rahanta xikmaddeedii mada imaanayda rahanta waxaa la rabay wax ka xabisan qofka si ugu soo dadaalo daynka u baxsho xoolo kuwiisoo ka xabisan inay noqotaan rabaraan ee iska maalayo iska koraya maba ka xabisnaateenba marka qofka maalayo koraya waa qofkii raanta haystay asagana bedel neefku bilaya warawa الbukhaariyu can asmaa binti abi bakrin radia allahu canhumaa asmaa binti abi bakrin sidiiq ayadiyo aabeed ba ilaa raabica ka noqda qaalad waxay tidhi kunnaa waxaan ahayn nu'maru kuwa la amro cinda alkhusuufi madoobaadka agtiisa qoraxdu markay madoobaato ama dayaxu madoobaado waxaana la amri jiray bilcataaqat addoommada in la xoreeyo addoommada in la xoreeya waa cibaado aad u weyn oo janno lagu helo cadaab looga badbaado marka amarkaasaana la sii jiray haddii saxaabigu yidhaahdo waxaasaana la amray cidda amartay waa nabiga sala allahu calay wasalam waliba waxaa caddaynaa xadiidkan inay sidaas tahay waxaa sii caddaynaa si sariixa ayaa imaam imaamulbukhaari u wariyey laqad amara nebiyu sala allahu calayh wasalam bilcataaqati fii kusuufi shams asmaa waxay tidhi nabiga weeye waxa amray qoraxdoo madoobaatay uu amar baxshuur addoommada hal xoreey si ilaahi weynaa culayskan nooga qaado qoraxdii noogu cadeeyo qoraxdu markay madoobaato ama dayux madoobaado waa cabsigelin ilaahay addoommada ku cabsigelina allaa madoobeeyey addoommadu ku cabsigelina markaasoo kale addoommada waxaa laga rabaa inay daaco badan sameeyaan salaad inay tukadaan istikfaar badan tasbiix badan dikri badan sadaqo inay la baxaan addoommo xoreeyaan daaco badan inay sameeyaan laga rabaa daaco badana laga rabaa saas darteed xaafid wuxuu yihi xadiidkan mar waxaa lagu riwaayad waxaa ku soo aroortay kunnaa waxaan ahay nu'maru kuwa la amro cinda alkhusuufi madoobaadka agtiisa bilcataaqi xoraynana la amri jiro marna waxaa soo aroortay riwaayadda kalena waa isla xadiidkee laqad amara nebiyu nabigaana amray sala allahu alay slm taas wuxuu yidhi xaafidku waxay xoojinaydaa qowlka ay yidhaahdaan culummada usuuliyiinta iyo muxadisiinta saxaabigu markuu yidhaahdo kunaa nu'maru in loola jeedo midka wax amray nabiga inuu yahay oo xadiidkaas uu yahay marfuuc xagga xugunka maxaa yeele isagoo sariixuba soo aroray xadiiskan hadii saxaabi yidhaahdo waxaasaa nala amray ama uu yidhaahdo saxaabigu waxaasaa nala ka reebay midka amray waa nabiga midka ka reebay waa nabiga waa nabiga albuhaariyu bukhaari qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu nabigaa yidhi sala اllahu calayh wasalam likulli mriin qof kasta waxaa u sugnaaday maana waa wuxu niyeysto xadiiska isagoo sanadkiisa sheegay ayuu laba meelood ku sheegay isagoo sanadka tixay laakiin meeshaan isagoo mucallaquu soo qaatay imaam albukhaari nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam likulli mriin qof kasta waxaa u sugnaaday maana waa wuxuu niyeysto qofku cibaaduu sameeyey wuxuu niyeystay inuu ilaahay weynaa raalli uga noqdo janno ku helo cibaadadii ajarkeeduu leeyay duu si saxa u sameey qofku cibaadaduu sameeyey wuxuu niyaystay dadku inay ku ammaanaan waxba ilaahay agtiisa kumale ammaantaasu leeyay maxaa yeelay nebigaa yidhi qof walbaa wuxuu leeyahay wuxuu imaam imaamulbukhaari xugunuu kala soo baxay xadiiska wuxuu yidhi hadalkana waa istimbaad bukhaari weeye wuxuu yidhi walaa niyata wax niya uma sugnaan linnaasi qofkii halmaamay iyo walmukhdi qofkii gafay qofaa salaad xirtay ceshe qalbigiisa waxba kuma jiro ceshe iyo mid kale kuga halmaamayba isagoo iska qaafilo halmaansan uu allahu akbar iska yii waxba ma niyeysan qofkaas waxba maleh salaad maleh maxaa ila nabi wuxuu yidhi likulli mri'in maa nawaa qofku wuxuu leeya wuxuu niyeysto qalbiga ka gudbo kan waxbaba ma niyeysa waa halmaansana isagoo iska taaganoo meel kale ka fakaraya oo allah akbar makaas allah iska markaasuu iskala raa wax salaada male maxaa yeelay qofku wuxuu leeyaha nabigu yidhi sala allahu alay slm wuxuu niyeysto qofkaanu waxmaba niyeysaba amase wuxuu yidhi walmukdi qofkii gafayna niyo male ceshaa loo taagan markaasuu duhru qalbiga allah duhru qalbiga geli waa gef ceshuu rabay mogta duhru qalbiga geliye waxba mala ala duhr lama joogo ama casirkiiyaa la joogaa qalbiga duhra uga jira allahu akbar ma laha maxaa yeele ma niyeysan casriyaa ah laga rabay meeshii qofkuna wuxuu leeya wuxuu niyeysta casir ma laha marka ma tukan casir waxaa rabaa qalbiga inaad gelido salaada loo taaganya inaad tukaydo marka fiqigaasuu ka soo saaro rawa albukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canhu can inabi nabigu ka wariyey sala allahu calayh wasalama qaala nabigu inuu yidhi idaa ataa axadakum qof idinka mida ah markuu ula yimaado khaadimuhu adeegihiisu biacaami cuntadiisa jawaabkii idaadan maxduufa falyujlishu ha fariisiyo macahu la qof inin ka ah qaadunkii cuntada u soo sameeyey markuu cuntada u keeno ha yidhahdo ila cun fariiso oodan cunaynaa ha yidhaahdo iska cunin keligiis qaadunkii cuntada kuu soo sameye cuntada kuu keeno akhlaaq wanaag iyo makaarimul akhlaaqa la rabo qiiqiisu asaguu ku baxay kulaylka cuntadu asaguu ku baxay ishiisu waa ku dhacday waa u soo caraftay cuntadan marka ha iska dhigin afkay waxaa tira fariiso aan wada cuni duu addoon yahay duu yahay qof kale qofkii kuu soo adeegay fariiso xaquu ku leey ishiisaa ku dhacday ishu nasiibay leedahay si aad uga badbaado laftikaagu sharta fariiso dhig fariiso dhig idaa ataa markuu ula yimaado axadakum qof idinka mid ah khaadimuhu qofka qaadunkiisaa ah, biacami cuntadiisa markuu la yimaado falyujlishu macahu ha fariisiyo fain lam yujlishu hadduusan marka fariisin waa kana fiiri fain lam yujlishu hadduusan fariisin macahu la jirkiisa falyunaawilhu ha u dhiibo luqmatan hal luqmad ow luqmatayni laba luqmadood intii mar la laqo way luqmadu xoogaa ha u dhiibo ow uklatan cunid intii mar la cuno walow laba mar intii la cuna u dhiibo fa innahu qaaduunku weliya asagaa maamulay ciilaajow cuntadan farsamadiisa isagaa soo farsameeyey kulaylkiisiyaa ku dhacay caraftiisiyaa u soo caraftay ishiisaa qabatay sankiisaa uriyey makaarimul akhlaaq oo inaad isticmaashaa labo inaad marka hore fadhiiso ila cuntiraado iyo inaad luqmadiisa ka siido luqmadda horay inaad uga siido oo tiraado haya noo qaybi iyo inaad taxoogaa ka cunto usoo reebto labada midyaan labada midyaan ee wixii oo dhan jaf ha ka siisa labada midyaan marka hore fariis haddaadan fariisin fariisintu waajib maaha oo hadda xadiis waxaa kutusaa fain lam yujlisu hadduusan qofku fariisin fain lam yujlis haddaan qofku fariisin hu qaadunkii ma cawla jirkiisa hadduusan fariisin fal yunaawilu ha u dhiibo luqmatan intii mar laqo oo luqmatayni laba luqmadood oo uklatan mar cunid akla iyadoo ahla soo aroortay hal mar intii la cuno markaa ukla hadda luqmaa loola jeedaa luqmad ha u dhiibo oo uklatayni ama laba luqmadood ha u dhiibo fa innahu qofka qaadunkaa weliya isagaa tawalliyey ciilaaja cuntada farsamadiisa kulaylkiyaa ku dhacay karkiyaa ku dhacay dhibkiyaa ku dhacay kitaabu lhiba rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canhu can الnabiyi salى اllahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi low duciitu haddii la iigu yeedho ilaa diraacin tagood ow kuraacin majin la ajabtu waa aqbali haddii la yidhahdo rasuulka allow kaale gurigii majinaa taalo neefaan qalanayo majinaa lagu dhigay adiga kaalay waa raaci lahaa majintaasaan soo cuni lahay ama la yidhaha tagoog tagoogta waaba jeclaa nabigu muruq yaroo macaana laabo waa uu jeclaa nabigu sala allahu alay slm tagoogta ah, majintu waa wixii jilibka neefka cariga jilibkiisa wixii ka hooseeya neefka cariga jilibkiisa inta ka hooseeya maxaa leeha ah, jilibka neefka cariga inta ka hooseyda weeye kuraacu waa neefka cariga ama neefka lo-da waa jilibkiisa jilibkiisa inta ka hooseydaa la yidhaha kuraac diraacna waxaa la yidhaahdaa xibintaas xibinta ka koraydoo ku dhegan ah, soo tagoobti maaha iyaduna ah, jilibka xibinta ka korayda kaas wey jilibka hadda kaaga maaha waa midda ariga kaa ah, dadka iyo xooluhu isku jilib maaha dadku jilibka waxay ku leeyihin lugaha xooluhuna jilibka lugaha horay qaybta horay ku leeyihin xooluhu jilibkoodu waa lugta hore marka neefka ariga adiga fiiri jilibkiisa fiiri inta ka hoosayda waa kuraac jilibka xibinta ka koraydana waa diraac marka fiiri nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam low duciitu haddii layguu yeedho ilaa diraacin tagoog ow kuraacin ama majin la ajartu waa ajiibiya taas maxay tusaydaa tawaaduca nabiga qof isla weyn maaha waa maxay waxaa nala kugu yeedhay iyo ma dhaha ata haddii loo sii sheego lena majina gurigii talwaa doono bal fiiri waana rasuulkii alle ka war adugu haddii inta majin lagu sii addiido ama ad tira warwaanka kale unoo ken ee mutakabir hata marka dariiq nabi kuma socoto wax allo wixii lagu karaameeyo waa inaad aqbasha ha yaraadee waa inaad ku faraxda ka ducayda soo ma jeedid weliba ka ducayda soo ma jeedid walow uhdiya ilaya haddii la ii soo hadiyeeyo walow uhdiya ilaya haddii la ii soo hadiyeeyo diraacun tagood ow kuraacun majin laqabiltu waa aqbale iyadoo la sido haddii majin la ii keeno keligeed ama tagood waa aqbale marka muslimiinta saasa laga rabaa waxaa la rabaa da qofka wax bixinaana inuusan isdhihin ma waxaana qof la sii karaa qof walaalka qofka muslimkaa karaamadaa ku filan maaha wax la bixinaayo qofka la siinayana waa inuusan dhihin waa maxa wuxuu nala soo aad ee uu karaamada la karaameeyey ku qancaa soo ma jeed dadka gobol hadda diinxumadu meeshay la gaartay iska daa tabooge haddii cadweyn loo geeyo waxaa lama nagu sixraya waa ma ha qaaraan ba loo gey karin magta boqollada gobol ka mid a waxaa jiraa la yidhi oo hadda dariska aad hilib u geydo taneef qalato ma aqbalayaan waxay u qaadanayaan sixray waa dad shaydaan ka qaalib noqday oo iyaga dhamuba qayb wax kaama dhibee shar u tooga oo way qaacidadooda bale u joogu dad balaaya u taagan oo ukhuwadii iyo maxabbadii iyo xuquuqdii muslimnimadu baaba'dayn oo dhintay maya saas maa dadka muslimiinta waa inay hadiyadaha isdhaafsadaan oo qofkan marka neef ciddaanu qaado deriska wax la gaarsiiyo haba yaraadeen bal nabigu wuxuu dhihi jiray sala allahu calay wasalam markaad hilib karsaydaan xoogaa maraqa badiya ee deris wax kaa siiya xoogaa maraqa bakeeri maraqa dii lagu siiya waxaan rabaa inay kula weynaado waa lagu karaamay mogta araamo edan waa min maraqan hilibka lahayn muxuu ahaa nuucaan ah, adiga dhan wax shaydaan u jooga ha noqon ee waxaa la rabaa dhaqan muslim inuu kaa noqo aduguna dhaqan muslim u qaado bismillaahi dhe haddii shar wada u yahay sharta bismillahi yaa kaaga filan adiga ah, bismillahi yaa kugu filan can anas ibni maaliki radia allahu canhu qaal ataana rasuulu ullah rasuulka ilaahay ayaa noo yimi sala allahu calayh wasalam fii daarina gurigeenna haadaa oo kan ah uy anas gurigeennaana rasuulku noogu yimid fastasqaa waa waraab dalbay waa waraab dalbayo cabitaan ha ii keenu fa xalabnaa lahu waxaan u soo lisnay can anas ibni radia allahu canhu qaal ataana rasuulullah rasuulka allaa noo yimid sala allahu calayh wasalam fii daarinaa daarteenna haadihi oo tan ah anasaa daartii u deganaa ishaara daarteennaanu noogiyo taas laftirkeedu tawaaduca nabigay ka mid ta anas waa qaaduunkii nabiga fiiriya qaaduunkiisiyaa nabigu marka soo booqana gurigiisuu tega waxna waa ka soo cuna fiiri waa qaaduunkiisi qaaduunkiisuu raaca gurigiisuu tega waxbuu ka soo cuna tawaaduca nabigay ku tusaya marka gurigeenaan ogin fastasqaa waa cabitaanu dalbay cabitaan ha la ii keenu yii faxalabnaa waa u soo lisnay lahu nabiga shaatan rid ridoo lana noo sugnaatay rid ariga yagana ka midaan u soo uma shubtuhu caanihii waxaan ugu barxay min maai bi'rinaa ceelkayaga biyihiisa haadihii oo tan ceelkan halkaan ku taalla ceelkan biyo aan ka qaaday aan ugu barxay marka la cabaya caanaha qofku caba ama dad siina waa la barxi karaa dad dad siinada waa u barxi karta dad u cabaya waa barxa karta markay beeca yihiin waa xaaraan caanaha beeca waa xaaraan in la barxo aimada muslimiintuna saasay u caddeeyaan waa xaaraan qadcan ah. qofka caanaha soo barxa ee gaba ma ansaxayo maxaa yeelay shuruudda beeca waxaa ka mid ah shayga la galaayo waa in la yaqaan caanahan biyaa lagu dara adugu waxaa leedaha caanaha addheh biyo dhihmi caanaha addheh xataa haddaad sheegtoo tiraa biyaan ku daray biyaha intay la eg yihiin iyo caanuhu intay la egyihiin lama kala yaqaan wax kala yaqaan way isku darsan yihiin soo maa waana shardi shayga lagada in la yaqaan haddaan la oqoon beecu ansixi maa dhammaan caanaha la badxay beecoodu waa baadil dadka gadaya xaaran cunayaal wey waa dad xaaraan iska cunay xaaraan iska cunay dad badan xaaraan cunayaal weeye beray cunaan ma oga inay xaaraanta cunaan wuxuu ku leey anugu xoolahaygaasaan iska gata caanahaygaaso dhiiggaygaas maantaanu bannaankaasa caana la fadhiyaahoo balaayada iyo xaaraanta iyo isbaarada ma cuno anugu war adaa ka dar adaa kaasu tuug loo jeeduuba ahaa isbaarada balaayo aan loo jeedina ta agu xaaraan qadcana wey ma ansaxayo caanaha barxan beecood ma ansaxo marka laakiin kuwa la cabayo kuwa dadka aad siisanaydo waa barxi karta uma shubtuhu nabiga waxaan ugu berxay min maai biirina ceelkayaga biyihiisaadihi oo tan ah fa acdaytuhu waa siiyey nabiga sala allahu calayh wasalam walxaal ayaan siiyey abuubakrin abuubakar sidiiq can yasaari bidixdiisa uu ku sugan yahay wa cumaru cumar bnu lkhadaab tujaahu nabiga hortiisa uu ku sugan yahay tujaahu hortiisa muqaabalkiisa hortiisa wa acraabiyun mid reer baadiyaho muslimana can yamiini nebiga midigtiisuu joogaa midigta nabiguu joogaa mid reer baadiya markuu nabigii cabay salى اllahu calayh wasalam oo uu cabitaankii dhammeeyey cumar wuxuus yidhi abubakr amuusan nabigu ogeyn inuu fadhiyo bidix bal xasuusi falamaa faraqa markuu ka soo jeestay nabigu cabitaankii qaala cumaru cumara wuxuu yidhi haadaa abubakrin kan waa abubakr rasuulka ilaahayo waa uu ku baraarujiyey haadaa abubakrin kan waa abubakr u yihi taas waxay culammadu waxaa laga qaadanaa dadka ahlufadligaa ah, dadka la joogaa inay wixii ay isleeyihiin amuusan ogeyn ay ku baraarujin karaan cumar nabigu baraarujina wuu isleeyahay abubakr amuusan u jeedin abubakr ha siiyo uu isleey abubakr ha siiyo markaas rasuulka allo midka bidix kaa fadhiya waa abubakr waxay kaloo tusaydaa saxaabadu siday wax iskugu doori jireen naftiisa aniga isi ma dhihin nabiga cabitaanka uu isagu qayb cabayo hambada nabigana barakaa ku jirta ma ahan cabitaan caadiya barakaa ku jirta waa shay qiimo badan laakiin naftiisii cumar wuxuu ka doorayaa abubakar abubakar uu ka doodaya saasay sifaadoodu aheed saxaabada inay isku dooraan ha la sii isaga ha cuno isagu ha qaato saasay ahaayeen sifaadda Ah, maahayn anay ugu fiican tahay ma ahayn falamaa faraga markuu ka soo jeestay cabitaankii nabigu qaala cumaru wuxuu yidhi haadaa kanu abubakrin weeye fa acdaa nabigu wuxuu siiyey alaxraariya reerbaadiyi midig joogay ayuu siiyey fadlahu dheeraadkiisii hambadiisii nabigu reerbaadiyiisi ma siin abubakr fa acdaa nabigu waa siiyey alacraabiya reerbaadiyihii fadlahu hambadiisii uma qaala nabigu wuxuu yidhi alaymanuuna dadka midigta jira alaymanuuna dadka midigta jira almuqadamuuna ayaga la hormariya khabarkiiya maxduuf waa mubtade haddana la adkeeyey khabarkiiya maxduuf alaymanuuna alaymanuun muqadamuuna waar dadka midig jira la hormariya alaa baraaruga fayaminu midigaysta midigta isticmaala qaala anas wuxuu yidhi hiya hiya halkaa loo celina albadaa'atu bilcaymani aa loo celina marka wax la bixinaa in dhanka midigtaa laga bilaabo midigta in laga bilaabo fahiya ayilbadaa'atu in laga bilaabo bilcaymini midigta sunnatu waa sunno fahiya ayilbadaa'atu bilcaymani sunnatu waa sunno alaa maraatin saddex maruu ku celiy war midigtay wax laga bilaabaa waa sunna war midigtay wax laga bilaabaa waa sunna war wax laga bilaabaa sunna mar sidoo kale dhanka midigtaa wiil yaraa ka fadhiyey bidixdan odayaala ka fadhiyey nabiga sala allahu calay wasalam nabiga sala allahu calay wasalam uu wiilkii wuxuu wiilo odayaasha aan siiya ma ii fasaxaydaa markaasuu yidhi hambadaada qofna u doorima hambada cunto maaha caadiya waa barako marka barakadu waxay ka mid tahay waxyaalaha fadaaisha sidaas daraaddeeda waxaa la yidhi waxyaalaha laysku dooraa daacaadku ka mid maaha daacaadka naftaada inta laga qaado qof looma dooro maalan safka horaad ku jirtaa qof aad isleedahay waa kaa mudan yahay gadaal jooga ta gadaal u baxdo soo horma ha isku dhih qayrkaaga qaad adugu qayrka waxyaalaha fadaaishoo daacaadka looma dooro qofka ma loo doono laakiin cuntada iyo cabitaan waxyaalaha caadiga a ah, dadka loo doona hadalka iga hormar cuntada adugu cun wixii adduunyaa laakiin daacaadka qofna looma doono adaa loo u hormar ah. marka qofna u doori maayu nabigu wiilkii yaraayuu siiyey salawaatullahi wasalaamu calayh halkaas marka waxaa laga qaatay marka wax la bixinaa midigta sunnadu waxay tahay midigta in laga bilaabo qofka ku xiga qofka ku xiga saas waa in loo bixiyo oo midigta bidixda waa inaan la aadin nabiga isaga ha loogu bilaabo nabigu isagaa dalbaday waxaa la leeyahay midiga laga bilaabaa waa waxa dadka ka dhaxeeya ah, nabigu mafta markuu cabay inta soo hartay dadku u siman yihi qof gaaru male laakiin nabigu isagaa dalbada dad meel jooga haddii qof yidhaahdo biyaha la ii keeno isagaa la siina ee midigta loo dhiiino xale midigta xaq uma leh ma ahan xoolo dad ka dhexeeya isagaa dalbaday nabiga cabitaankana isagaa dalbaday marka asagaa saasa loo siiyey laakiin hambadii soo hartay dadka meesha jooga waa u siman marka marka cunto iyo cabitaan wax dadka u siman la bixina midigtaa laga bilaaba qofka ku xiga qofka ku xiga saasaa sunadii nabiga sal اlahu alay wasalam saasaa sunadii wuxuu yidhi xaafidku halkaas waaa laga qaadanaa halkaas waxaa laga qaadanaa meesha cilmiga lagu aqrina haddii qof soo hormaro meesha casharka agtiisaa fadhiisto ama meesha imaamka muslimiinta iyo madaxda muslimiinta meesha agteeda haddii qof fadhiisto oo hadhow uu yimaado qofkaas qof ka mudan qofkaas qof ka mudana yimid qofkii soo hormaray in la yidhaahdo ka kac meesha ma bannaana inuu asagu idmo maahan ma bannaana inuu asagu idmo maaha in la yidha kac ha hebela yimida kac asagu waa u bannaanta inuu qofkan ku karaameeyo laakiin maya lagama riixa karo adugu istaag xagga tag maya ma bannaana xuquuqda waxaa loo kala leeyahay mar hadday dadka ka dhaxayda sidii loogu soo kala hormaro masaajidkaas ama meelaha kitaabka lagu akrina qof meesha u soo hormaro isagaa xaq u haduusan masaajidka ka bixin de masaajidka intaad ka baxdo gurigaaga aado cimaamad ma dhiga kartid taas xajriya lanama banaano isbaara la yidhi isbaar masajidadaa la yidhi inta meeshaa cimaamad dhigato inaad gurigaaga iska aado dadki waa yimaadeen safkii hore male adigu dantaadi adduunaad haysataa hadhowaad imaanay taas ma banaano laakiin masaajidkii waa joogtaa ta halkaa cimaamad dhigato aad suulo aado ama weese aaday waa bannaanta taas la waa joogtaa masaajidkaad joogtaa waa joogaa qofka marka xuquuqda dadka ka dhaxayda waxaa loo kala leeyahay sida loo kala hormaro qofkii u soo isagoo raalli ahayn lagama riixa karo cimaamadan goormaa la qaada meeshaan taalo waxaa la qaada markii salaada la aqimo haddii la waayo waa la yska qaada ka hor lama taaban karo mar hadduu qofku joogo ah, hadduu qofkii joogo lama taaban karo laakiin qofkii weysadaba ha jiro waa la aqimay haggaa la dhiga qof kala leeyahay soo intii ka horayda qofkiioo jooga lama taaban karo laakiin qof isagoo suuqa iska jira waaba aqdaraba waaba xaqdara meesha inuu dhiga warawa الbukhaariyu can caaishaةa radia اllaahu canhaa bukhaari caaisha wuxuu ka wariyey radia اllaahu canhaa qaalad inay tidhi kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa salى اllahu عalيه wasalama yaqbalu mid aqbala alhadiyata hadiyadda hadiyadda sadaqada waa ka duwantay sadaqada qofku awaab buu ula jeedaa maxdu hawaab ajar aad ilahay uga heshidu qofka u siiya marka qofkaan aad ilaahay uga ajar uga heshid miskiin qofkaan ugu naxariiso hadiyadda laakiin ikraamu qofkaan ikraam karaamaynaa loo siina nabigu sadaqada ma qaadan jirin xaaraanay ka heed laakiin hadiyadda waa aqbali jir kaana rasuululahi sal اllahu calayh wasalam rasuulka alle wuxuu ahaa yaqbalu mid aqbala alhadiyata hadiyadda wa yusiibu calayha waana ka abaalgudi jira weliba qofkii wax u hadiyeeya nabigu waa u abaalgudi jiro waxbuu sii jiro man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh nabigaa yidhi sal اlahu alay slam qofkii wanaag idin sameeyey u abaalguda daadaan u abaalgudi karina u duceey albukhaariyu bukhaari qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu nabigaa yidhi salى اllahu calayh wasalam man kaana calayhi qofkuu korkiisa ahday xaqun xaq falyucdihi qofkii iska laha ha siiyo ow liyataxalalhu ha ka xalaal dalbo minhu qofkaas qofkii xaq lagu leeyahay xaqaas xooluu noqon karaa xaqaas wuxuu noqon karaa dhiig wuxuu noqon karaa xan qofkii xaqiisii sii ama cafiska dalab waa saas macnuhu bukhaari wuxuu wariyey isagoo mawsuul oo sanadka sheegay man kaanat lahu madlamatu liaqiihi qofkii walaalkiis wax uu ka dulmiyey haysta min cirdihi sharaftiisuu wax ka sheegay ow shay ama xooluu ka haystaa falyataxalalhu minhu hadda ha ka xalaal dalbo maanto adduunyaha ha ka xalaal dalbo qabla allah yakuuna dinaaru walaa dirhamu intaan la gaarin maalin aan dahab iyo lacag la haysan qofku hadduu camal saalixa haysto camalkiisaa laga qaadanaa dulmigii uu geystay qadar la-eg hadduusan camal saalixa haysan oo xasanaad uusan lahaynna qofkii uu dulmiga u geystay sayi-aadkiisiyaa la soo qaadaa markaasaa korka laga saaraa markaasaa naarta lagula tuuraya maanta marka dadka xaqa kuule xaqooda si iska celi xaq saasaa nabigu leeyay sala allahu alay slm hadday xoola aheed si qofkii ama cafiska dara hadday aheed ama dhiig aad ka gashay waxaa weeyaan isku dhiig waxaa tira dhiiggaanan kaa galo ama iga gudo ama ii cafi hadday aheed xan aad xamatay icay aad afla gaadayday waxaa tira icaf maanta waa kula culusta waasleeda ma qof adii kartaa waxaas agu leedahay laakiin berri waad shallayi doontaa waxaad dhihi doontaa adduunka maxaan xaqaan uga bixi waaya bal fiiriya shaydaanku suu dadka u dulaysana marka dadka wax laga sheegaa la xamana waa u fudayna waaba lagu macaansaan fiiri hadhow marka la yidhah war qofkii cafiska dalab waa la cuslaana inuu yidhahdo war waa ku xantaye ee cafi waxa u isleeyahay ma qofkaasaa dhigi karta waa ku xanta mideeda kaleto ogow waa ku xanta i cafisna waxba tarimi waa inaad tiraa saasaan ku dhigi sidiiyaa jeedi waa ku anta ataa tarima keligi waa ku xantayo saasaan ku dhigi ee icafi xoolaha dad ka qabto xaqaad ugu leedahay icafi wax tarima waa inaad xoolaha sheegtaa xoolaad igu leeda intaasayna la egin qadarkooda ama iga qaadana icafi waa inaad sheegtaa wax maanta yay kula cusleen beriya culus qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh man qof kasto kaana caleyh korkiisa xaqun u ahaaday ama maal ha ahaado ama dhiig ha ahaado ama cirdi ha ahaado fal yucdii ha siiyo qof iska lahaa ow liyataxallal minhu ka xalaashado oo cafisa ka dalbado rawa lbukhaariyu an ibni cumaro radia allaahu canhumaa qaala cabdullaahi ibni cumar wuxuu yidhi kunnaa waxaan ku sugnay maca nebiy nebiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalam fii safarin safar wa kuntu waxaan ku sugnaa calaa bakrin rati qaalin ah rati oo da'diisu yar tahay wey rati qaalin ah ratigaasoo sacbin hogaankiisu adag yahay macnaha rati gaabshow ah oo socodkiisa uusan dheerayn markuu soconayo aad si gaabada u soconaho dhib ah si fiicanoo dadaala u soco maaha rati gaabshow ah marka sacbigu waa saas ratiga waxaa iskale cumar ibnukhadaab cabdullaahi cumara saaran marka oo ku safraa nabiga sal اlahu alay slm waa naxariis badnaa waana ka warqabi jiray saxaabadiisa faqaala nebiyu nabigu wuxuu ku yidhi salى اlahu calayh wasalam licumara bicnihi iga gad ratiga taas waxay daliil u tuhi xaafidku qof badeeco haysta oo aan beecsayn ta u timaada waa dhihi kartaa badeecadan iga gado qofkaan ma dhihin waxbaa ii beeca guriyuu iska deganya ama gaariyuu wataa ama wax oo uu iska haysto beec u ahayn waa banaanta inaad tiraa ma iga galati aniga anafir ratigan beec ma ahayn safaraa baa lagu jiraa cabdullahi ibn cumaraa saaran cumara iskale nabi wuxuu ratiga iga gal ratigaan iga gal marka waa banaanta maxaa yaele qofka dhicmeed moogta dura dan ay ugu jirtana waa kaa gada haddii kalena waa kaa tega mayadaa culays ku jira marka iga gado waa dhihi kartaa qofka waxaan beec u ahayn faftaacahu cumar waa ka gaday markuu ka gaday muxuu ka rabaa nabigu nabigu ma rabo ratiga inuu ku nacfiyo wuxuu rabaa ratiga nabigu markuu milkiyo ilaahay baa barakayna rati socda oo aad u dheereeyuu noqona barakadii markay ku dhacday uu wuxuu u celiyoo siiyey cabdullahi ibn cumar u siiyey cumarkii kuma celin wiilkiisiyuu siiyey ila awalba wiilkaa saarnaa soo maha marka ayagu ugu danaynaya xoola kama rebi nabigu sala allahu alay slm ratigaas in barakadu ku dhacduu rabi oo rati barakaysan uu noqdo soo ma jeedin faqaala nabiyu sal allahu calayh wasalam nabigu wuxuu ku yidhi licumara cumar wuxuu ku yidhi bicniihi iga gad fabtaaxa waa ka gaday faqaala nabiyu nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam huwa ratigu laka aduu kuu sugnaada yaa cabdallaahi fiiri markuu ratiga gatay nabigu sala allahu calay wasalam lacag ma dhiibin beecu lacag dhiibid kaliya maaha shaygan haddii qofku ku yidhaha intaas iga sii waa kaasii igu wareeji badeecada lacagta anaa ku keenaye oo aad ku wareejido asaga iskale badeecadaas adugu lacagaad leeda intaan la kala tegin khiyaanaad leeda waa dhihi kartaa haddaadan hadda lacagta isin kugu wareejima intaan la kala dhaqaaqin ila waa soo marnay albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa laakiin haddaad ogolaatay oo aad tiri waa kugu wareeja lacagtan waa kaa suganaya qofku asagaa milki le badeecada marka la kala tago kadib adugu badeecada malihid lacagaad ku leedahay qofkuna wuxuu xaq u leeyay badeecadan isagoo lacagtii kuu keenin inuu sii gato inuu qof siiyo suu rab yeeli karaa isaga iska leh nabiga sala allahu calay safarka markii laga laaftay uu lacagta baxshay ratigiina mar hore uma baxshay safarkii dhexdiisu uma baxshay ratigii marka qofku markuu badeecada gato milkiga saxda waa inuu ku maamuli karaa sideeda beex maaha waxaadan maamulo karin wax la leeyahay qofka waa laga gaday haddana ma maamulo karo ma sii gado karo qof ma sii karo beec maaha waxaas beec waxa weeyaan qofka markaad waxaan gadato waa inaad adugu maamulo karta adiga lacagaa lagugu leey laakiin xoolahan adaale badeecadan can jaabir bni cabdillaahi radi allaahu canhu jaabir bukhaari wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi qaala nebiyu nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam man kaanat lahu ardun qofkii dhul ay u sugnaato dhulbeereed qofkii dhulbeereed haysta falyasraca asagu ha beerto ow liyamnaxaa ha siiyo akaahu walaalkiisa qof muslimaho walaalkiis ah ha yidhaahdo beero oo adugu ku nacfi ah. qof walaalkiis ah ha siiyo ha yidhaahdo adugu beero ha yidhaahdo iga kirayso ha ka kiraysto intaasoo lacagay sii beero ama ha ku sadaqayso tabaru fain adaa hadduu diido falyumsig ha haysto ardaw dhulkiisa dhulkiisa ha haysto maxaa la diidaayey markaas waxaa la diidaayey dhulbeereedkan intaasoo hegtar aniga ii beer anaa iska leh adiguna intaasoo hegtar beero qofaa wuxuu iska leeyahay toban hegtaroo dhul dhul weynu leey markaasuu qof leeshinaa wuxuu leeyahay dhul beereedkan anaa iska lehe qaybtaas aniga ii beer adiguna maxaad ujiro u qaadana adiguna dhulbeereedkayga qaybtaas adugu beero oo ujiro ka dhigo ma bannaan waa xaaraan maxaale waxaad dhici karta qaybtaadi inuu ka shaqeeyo oo kuu beero qaybtiisiina ka shaqeeyo qaybtaadi ay baxdo qaybtiisiina ay bacdo sheegi saddex bilood afar bilood uu shaqaynayo qofka aawa xooggiisa adugu waliga iska duraayo waxaa dhici karta qaybtiisu inay baxdo qaybtaadan aan waxba ka bixin aaway qofka dhulka lahaa beerta laha xoolihiis waa kalkanu iska guranayo aan beerta kulahayn saas marka wax laguma kirayn karo dhulbeereedkan anaa lehe anigana intaas iiga shaqee adigana waxaad ujiro u qaadataa dhulkaas bannaan beero ma bannaana waa xaaraan qadcan maxaa bannaan qofka si beero iska dhe waxba ha ka qaadan shaqana ha u dirsan waxaa bannaan ujo lacag uga kerayso dhulkanaana le beero waxaad siina sanadkiiba amase xilli beereedkiiba intaasoo qarashaad siina ka kerayso waa bannaanta waxaa bannaan inaad tidhaad noo beer abuurkiina naaba keenaya hadhowna wixii baxa boqolkiiba intaasaan kala leena waa bannaanta iyadu maxaa ama waxbaad wada helayda ama waa wada qadaydan markaas haddii wax la wada helana waa la wada faa'iiday haddii la qadana adna xoolahaagiyo khasaare isna xooggiisiyo khasaare waxaa la diidaa waxay tahay qaybtaas beero ama qaybtaas ii beer intaasaa la diidaya intaasaa la diidaya can cumara radi allahu canhu qaal xamaltu calaa farasin xamaltu rajulan ninaan ku sadaqaystay calaa farasin faras fii sabiili llahi jihaad macnaha nin mujaahida ah, aan faras siiyey uu yidhi cumar ibnu khadaab oo aanin faraskaas ku jihaad xamaltu calaa farasin xamaltu rajulan nin ayaan ku sadaqaystay calaa farasin fii sabiililaahi inuu ku jihaado fa ra'aytuhu faraskiyaan arkay yubaacu xaal la gadayo faraskiioo beecan ah oo ninkii gadayo oo weliba lacag jaban uu ku gadayo lacag jaban uu ku gadayo weliba fa sa'altu rasuulallaah rasuulka allaan weydiiyey sala allahu calayh wasalam rasuulkaan weydiiye waxaan idhi rasuulka ilaahayo faraskaasoon anugu sadaqo awal u bixiyey haddana beeca lacag jaban lagu gadayo dib ma u soo gadan karaa fa qaala nabigu wuxuu yidhi laa tashtari ha gaban walaa tacud ha ku laaban fii sadaqatika sadaqadaada ha gabanin sadaqadaada ha ku laaban taas waa maxay shay aad sadaqo u bixiday oo beeca haddaad aragto kuuma bannaano inaad gadato ma geli karto shay aad adugu sadaqo u bixiday oo dadka gabala xoolaha sekada neefkii u soo qabana qofku siinaysa kaasuu le iga gado meel wada ma leh kaasuu ka gada arigu ku daysana maya sadaqadaada ha ku laaban wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam salى اllahu وslama وbaaraka calى nabiyina mxamed